alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calaa rasuuli اllah wعalى alihi waasxaabihi ajmaciin baabka labaad ee ka mid ah abwaabta kitaab الtawxiid yaa sheegaya fadl baabu fadl الtawxiid wama yukafiru min الdunuub maqsuudka baabka fadl bayaanu fadl الtawxiid ayib wama yukafiru intaynaan gaadhin ayib fadligu waa maxay alfadlu fi luqati اlcarab haye ziyaada marka fadl الtawxiid maxaa looga jeedaa fadl الtawxiid أجri min ziyaadaة hawaabi وأjri عinda الlah maxaa idhaha soomaali ahaan haye balankeena waxa inaan xagga dambe la eegin fadl ha dee hareere aan eegin xagga dambena eegin haye a a ajarka iyo hawaabka tawxiidku uu dheer yahay acmaasha kale saalixa maasha alla jazaaka allahu khayra ayib wama yukafiru min aلdunuub fadlu tawxiid wama yukafiru min aلdunuub wowdu waa maxay alwa waa maxay aye waawa caطfin sax waad mahadsanta marka min baabi caطfi maada baynu nidhi cadafka noociisa maxaa la dhahdaa fadl الtawxiid iyo wama yukafiru min الdunuub la isku cadfi maxay isaga dhigayiin labada jumladood fadl caطf caطf اlkhaasi calى اlcaam marka waxaa khaasa takfir الtawxiid liلdunuub waxaana caama fadl الtawxiid marka takfiru liلdunuub wa axadu fadaa'il الtawxiid soo ma fadaaisha tawxiidka mid kamida wey fadaaisha ayaa ka badan oo ka caamsan in lagu dembi dhaafo wama yukafiru min الdunuub maada maxaynu nidhi aye fadl laba ku banaan in la idhaahdo mawsuula marka waxay noqonaysaa wاladi yukafiruhu min الdunuub takfirihi الdunuub ayib jaزak الlah khayr teebaa labada fiican <clears throat> luqahaan labaduba ku ansaxaysaaye waayo haddii mawsuulo laga dhigo maxaa dhacaya haddii mawsuulo laga dhigo maxaa dhacaya ihaam baa dhacaya baynu hi ihaamkaasi waa maxay maxay moodsiin kartaa haye in in dembiyada qaarkood lagu dhaafo laakin haddii la dhaho waa masderiya dembiyadoo dhan in lagu dhaafaabay ku cadday ayib qowl اllahi tabaaraka wa taعaalى aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bظulm ulaئika lahm اlamn whm muhtaduun ma lmaqsuud bاliimaan fi اlaaya aye fadl limaada taltafitu ilى اlwara qum waajib haye waa waa tawxiidka maanaa ikhlaaska iyo tawxiidka wey iimaanku marka iطlaaqa noocaasa maxaa la dhahdaa a iطlaaqu shay iطlaaqu اlkul wa iraadat اljuz maanaa magacii guud baa la isticmaalay iyadoo afraaddiisa mid kamida loo jeedo tawxiidka iyo iimaanka keebaa caamsan keebaa macno ballaarhan iimaanka waxyaaba iimaanka kamida baa jira oo aan tawxiidka kamid ahayn lakin tawxiid oo dhami waa min aliimaan jazaka allahu khayr adal mahadsanta ayib walam yalbisuu ma macnaa yalbisuu aye fadl nin kastoo gacanta taagay fadl marka la dhaho inu kacad yahay haddii la odhanayo nin kale loo jeeda waa halkeeda walam yalbasu miya walam yalbisu walam carabi ku macnee walam yalbisu carabi ku macnee soomaali kada kelmadda kelmad muraadif laha sheeg fi lugat اlcarab may haye waad mahadsanta haye walam walam dhawaaqiba kaa yara xun sooma si ugu dhawaaqu gara walam yakliuu walam yakliuu walam yakliuu aan ku dhex darin wey iimaanahum ay tawxiidahum bظulmin ma lmuraadu bالظulmi fi اlaaya aye bishirkin maxaa u daliila dulmiga halkan in looga jeedo shirki nebigaasaa ku fasiray markay saxaabadu dhahdeen ayunaa lam yadlim nafsahu rasuulku alayه الsalatu slam muxuu ku yihi laysa kama tadunuun lam tasmacuu qowla alcabd الصaalix ya bunaya laa tushrik biاllah ina shirka la dulm cadiim markaa nebigaa ku fasiray dulmiga halkan shirki ayib faa'iide guud waxaynu sheegnay dulmigu fi lqur'aani waالsuna inuu saddex macne u yimaado saddex macne saddex qeybood inuu yahay haye akhir aalib dulm اlinsan linafsihi bitarki اlwaajibaat wairtikaab اlmuxaramaat ayib laba dulm اlinsaan ligayrihi iyo haye alictidaa fi xaq illah bishirki wa naxwi marka kaa u dambeeyaa loo jeeda halkan soo ma marka shirkiga maxaa dulmi loo yihi lanna dulmiga asalkiisu waa wadcu shay fi gayri mawdici shayga meeshii ku habbooneed meel aan in la dhigo qofka xaq ilaahay ama arrin ilaahay la gaar yahay makhluuq siiyey dee wadaca shaya fi gayri mawdici shayga meeshiisii meel aan ahayn buu dhigay ulaaئika lahm اlأmn whm muhtaduun hal اlأmn wاlاhtidaء الtam yaxsulaani bimujaradi asalaamati min ashirk amniga iyo ihtidaaga taamka fi dunya walaakhira waxaa lagu helayaa in shirki u laga bad qabo haye mayda maxaa u daliila maxaa u daliila inay dhici karto qofku isagaoo shirki la-aan dhinto tawxiid ku dhintay haddana inaanu amni iyo ihtidaa helin taama adilat lwaciid iska dhadi adilada tilmaamaysa macaasida inuu cadaab iyo ciqaab ka ratimo marka aayadda sayn ufasiraynaa ah. tam qofku hadduu aslu tawxiidkii hayo muxuu helayaa aslu اlamni wاlihtidaa hadduu tawxiid taama hayana oo taam ku ah waxa weeyaan bilbara'ati min الshirk waاlinqiyaad lilah muxuu helayaa amni iyo ihtidaa taama marka yakunu alamn wاlihtidaau lilcabdi bixasabi twxiidihi wainqiyaadihi jazaka اllah khayr ayb wجه dilaalة الآية عalى maqsud الbاb fadl a ma samictu ana fiiha ana min jaزاء التwxيid الأmن والاهtidاء xصuل الأmن والاهtidاء للmuwaxidi في الdunya والآkhرة صح baabku fadliga tawxiidku ka hadlayay fadliga tawxiidka aayaddu say u tusisay waxa wey waxay sheegtay fadaaisha tawxiidka inay ka mid tahay in amni iyo ihtidaa lagu helo fi dunya walaakira ayb xadiidu cubaada bn samit min shahid an laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah ana muxameda cabdu warasuuluh وأن عيسى عبد الله ورسuله لماذا جuمعa في حق النبي وفي حق عيسى بين العبودية والرسالة فضل لدفع الإفراط والتفريط إفراadka غuluwiga تفريidka o التقصير عن الحق جزاك الله خيرا وكلiمته waa maxay macnaha ciise inuu ahaa kelmad ilaahay aye fadal qom qom qom a wa haabit m la wkelimatu maxaa ciise loo yihi maxaa loo yihi lannahu kana bikelimat اllah sax maaha macnaheedu kelmaddii ilaahay oo hadalki ilaahay laftiisii weeye ciise kalaamka ilaahay dee waa sife ilaahay e macnaheedu waxa weyaan kana bikelimat اllah biduuni abin maxaa u daliila ciise inuu makhluuq ahaa oo aanu kelmaddii ilaahay ee sifada ilaahay ahayd aanu ahayn haye cabdiqaadir irfac sawtak akmil wa anta alxaafidu dhamaystir de weli maxalu shaahidka si fican maad gaadhine khalaqahu hmm. markaa khalqigay wadaagaan aadam iyo ciisa maxaa kale wadaagaan fadal maxaa kale wadaagaan aye a inaanay asbaab اlwilaada ku dhamaystirnayn oo ciisa aadam khalaqahu اllahu min gayri abin walaa um wa ciisa khalaqahu اllahu min gayri abin walakin biummin ayib marka wakalimatuhu waxaa loo yihi lأnahu kana bikalimat الlah waa usluub carabiga baynu nihi usluubka carabiga waa maxaa baynu nihi haye fadl horta istaag haye shayga wixii wixii sabab u ah min baabi iطlaaqi ismi sababi calى shay waa magacii sababtaa shaygii loo bixinaya markaa kelmadda ilaahay sabab bay ahayd wujuudka ciise ayib alqaaha macnaheedu waa maxay haye awsalahaa biwaasiطati almalak malaga ku afuufa ilaa maryam wa ruuxu minhuna minta ayaa inoo macnaynaya mintaas wa ruuxun oo minhu barh ilaahay kamida ah saasaa haye tabciidiya maaha oo ciise barh ilaahay kamida maaha haye waa maxay hadda mintu waa maxay mintu waa maxay mintu waa tee ibtidaa'iya dheh ruuxunoo ibtadaأat min allah xagga ilaahay ka timi khalqan wa iijaadan xagga abuurista iyo jirsiinta xadiidkan iyo aayadduba aayad kaloo ay la macna yihiin oo si fiican ad ugu fahmi kartaynu akrinay yaa sheegaya haye wasakara lakum ma fi الsamaawaati wama fi اlardi jamiica minhu waxa samooyinka yaal iyo waxa dhulalka yaalaaba minhu waa qeyb ilaahay kamida miya macneedu maya xagga ilahay bay ka ahaadeen weyi oo macanaa ilahay baa abuuro jirsiiyey tanna waa saas oo kale wa ruuxun minhu wa ana aljanata xaqu wالnaara xaqu calaa ma kaana min alcamal macnaheed waa maxay aye calaa ma kana min alcamal adkhalahu llahu ljana wa jawaabu sharigi man waa ismu shar jawaabu sharigi waa kaa adkhalahu llahu ljana calaa ma kana min alcamal calaa ma kana min alcamal baan rabaa macnaheeda aye aada hore u jawaabtay ayru haye calى ma kana عalayhi min alcamal calى ma kana عalayhi min alcamal wuxuu isagu ku dul sugan yahay oo camala min camali صaalixi aw faasidi aw qaliili aw kahiir si kastoo xaaladiisu ay tahay xagga camalka jannadu gelaya marka haddii hal ishkaal baa inaga hor imanaya ishkaalkaasi waxa weeye in la idhaahdo hal kulu man aamana bihadi اlusul yadkulu اljana ibtidaءa wain talabasa biاlkabaa'ir qof kastoo intaa rumeeya mashahida an laa ilaha ila اllah ana maxamed rasuulu الlah wa ana ciisa cabd اllahi warasuluh kalimatu alqa ilى maryam waruuxu minhu ana aljanata xaqu wالnaara xaqu hal ydkل الجنة kul man amana bhadi الأصul الاعtiqاadiya aye ma gelayo ha odhan ma gelayo ydkل الجنة qof kastoo tawxiid iyo imaan ku dhintaa jannada u gelaya lakiin waxay ku xidhan tahay qofka xaaladiisa in kana salima min الshirk الأصqر والكبائر من الذنوب دkل الجنة من غيri سبق عdاaب oo hadduu twxiidkiisu dhamaystiran uu ku dhamaystiran yahay inuu ka maran yahay dee shirكuلأصغر iyo bidaع iyo macaasi xadiidku waa calى ظaahirihi ydkل الجنaةa ابtidاءa iyadoon cadaab aanaysa soo arag ila wax lagu cadaaba ma jirte mar hadduu twxiidkii xaqiijiyey ilahayna u hogaansamay oo waajibna aanu ka tegin xaaraana aanu samay in kaana mutalabisan bilkabaa'irna hadduu dhintay isagoo kabaa'ir samaynaya wastaxaqa annaar oo naar mutaystay laba xaaladood buu yeelanayaa xaaladda koowaad in naarta la geliyo oo dunuubtaa laga jaro fain dakalaha laa yukhaladu fiiha hadduu naarta galo naarta lagu waarin maayo qof kastoo ahlu tawxiid wuu ka soo baxaya iyo inuu ilaahay subxana wa tacaala cafiyo oo ka mid noqdo kuwa ilaahay u ihi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika liman yasha almuhim qofka tawxiid ku dhintaa jannaduu gelaya lakin dukuul janati nowcaan gelitaanka jannada waa laba nooc nooca koobaad dukuulu awaliyu ibtidaa'iyun laa yasbi laa yasb laa yasbiquhu dukulu lلnaar inuu jannada galo marka ugu horeysaba isagoon cadaab soo marin dukuulka noocaasa ama gelista noocaas ayaa helaya wahuwa dukuulu man laqiya laha saaliman min aلdunuub waa gelista uu jannada gelayo qofka tawxiid ku dhinta dembi isagoo ka maranna ilaahay la kulma fa inahu yadkulu janata awala wahla min gayri sabqi cadaab tawxiidkiina waa haystaa dunuub kale oo ciqaabu ku mutaystana kumu dhiman mabuu samayn ama wuu sameeye waxa uu dhintay isagoo ka toobad keenay hada yadkulu janata ibtidaaan dukuula awaliyan waxaa kaloo isna la mida dukulu man laqiya laha bidanbin ka isagoo dunuub ku sugan ahlu tawxiid oo dunuub ku sugan ilaahay la kulmay oo dhintay walakin cafa allahu canhu wagafara lahu lakin ilaahay oo caafiye u dembi dhaafay nooca labaad ee gelitaanka jannadu waa dukuulu ma'aaliyun waa inuu jannada ku dambeeyo yasbiquhu dukuulu linnaar waa gelitaan jannada u gelaya laakiin uu ka horeeyo inuu naar galo horta wahuwa dukuulu muwaxidin laqiya llaha bidanbin fa udkila bihi الnaar oo gelisa jannada uu gelaya qofka muwaxidka ah ee dembiye ku dhintay deetana dembiyadaa naarta lagu geliyey uma ukhrija minha fasaara maaaluhu اljanna kadibna towxiidkiisa lagaga soo saaray naarta oo halka uu ku dembeeyey ay noqotay jannada idan dukhulu janati nowcaan dukuulu awaliyu ibtidaa'iyu laa yasbiquhu cadaabu iyo dukuulu ma'aaliyu yasbiquhu cadaabu marka qofka usuusha isagoo oo rumaysan dhintaa jannaduu gelayaa gelitaankiisuna labadaa midkood buu noqonaya adklahu llahu اljanata dukuula awaliya ibtidaa'iya aw dukuula maaaliya kolleyba janno waa geli doonaa laakin gelistu labadaa midkood ayay noqonaysaa xaafid ibn xajar wuxu uhi wamacnaa qowlihi calى ma kana min alcamal ay min صalaaxi aw fasaad oo qofku mar hadduu tawxiid ku dhinto camalkiisu ha wacnaado ha fiicnaado ama ha xumaadee jannu gelaya gelistu labadaa midkoodun bay noqonaysaa lakin ahlu tawxiidi laabudda lahu min dukuuli اljana wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbaab aye maynu maynu dhignay maynaan gaadhin xadiidkani maqsuudka baabka oo ahaa caddaynta fadliga towxiidka halkuu inaga tusinaya waxay anahu dala calى ana man aqara bhadi الأصuul وأcdamuha التwxiid sayadkل الجanaةa ibtidاءa aw ma'aala xadiidkani wuxuu ina tusiyey qofka qira usuushan towxiidku u weyn yahay dee uuba horeeyaba man shahida an laa ilaha ila اllah sayadkhulu ljana inuu jannada geli doono ibtidaءa bilow ahaan aw ma'aalan ama ku dambeyn fafiihi ana min fadaa'il الtowxiid an yadkula صaaxibuhu اljanة waxaa xadiida ku sugan fadaaisha towxiidka inay ka mid tahay ana man maata calayhi dakala اljana qofka ku dhintaa inuu jannada gelayo ibtidaءa aw aw ma'aala daliilka saddexaad adaliil الthalith walahumaa waxa u sugan bukhaariyo muslim fi xadiidi citbaan xadiidka citbaan waxaa ugu sugan markaa usluubka noocan wuxuu tusinayaa inaanu xadiidkii oo dhan meesha ku wada qorin markuu leeyahy fi xadiidi citbaan bimacnaa waa qeyb iyo qiطca iyo juz min alxadiid ayuunbuu keenay faina allaha ilaahay xarama waa ka mamnuucay calى الnaari naarta man qaala qofka idhaa laa ilaha ilا اllah yabtaqi isagoo ku doonaya bidalika laa ilaaha ila allahda uu ku dhawaaqay wajha allah ilaahay wejigiisa lahumaa musanifku in badan buu isticmaalaa ay lilbukhaari wa muslim weyi bukhaari iyo muslim baa wariyey xarama cala annaar macnaheedu waa maxay xarama bimacnaa manaca wey annaara min aklihi naarta ayuu ka mamnuuca ilaahay u diidaa inay cunto qofkaas ama inuu ku cadibmo marka macnuhu miyuu noqonayaa qof kasta oo tawxiid ku dhinta naar isma arkayaan miyuu macnuhu saa noqonaya ayaa ka jawaabaya de waa su-aale waxay noo muujinaysaa ahamiyadda ay leedahay qaacidaة اlwacdi wاlwaciid cinda ahli الsuna aan hore idinku sheegay aye maad hore u jawaabta fadal bmacanaa waxaan su-aasheedu waxay ahayd xadiidkani miyuu tusinayaa qof kasta oo tawxiid ku dhinta inaanay naaris arkahayn ha ama maya maya ma tusinay maxay u daliilan oo saa tusinayn maxaa u daliil aanu saa tusinahayn adilada kale ee tusinaysa dad ahlu tawxiid inay naarta gelayaan sade xadiidkii akrijuu min الnaari man qala laa ilaha ilا اllah fii qalbi mihqaalu darati min iimaan iyo daliil kasta oo dadka macaasida sameeya naar ugu goodiyaya soo ma marka maxaa xadiidkan la odhanaya ayib yacnii inuu tawxiidka ku dhintaa waxay sabab u tahay in naaru ka badbaado sax wey sax marka waa sabab sababtuna waxay leedahay shuruud iyo iyo mawaanic ayib jazaak allah kar almuhim altaxriimu calى naari nawcaan qofka naarta in laga mamnuucaa laba nooc weeye alawalu taxriimu dukuul oo naarta gelisteedaba in laga mamnuuco oonay naarba is arag wa laa yadkulu naara muطlaqan taxriimu dukuul macnihiis waa maxay naarba geli maayo oo yaa naarta markaa laga mamnuucayaa fii xaqi man kamula tawxiiduhu wamaata saaliman min alkabaa'ir min aلdunuub waa qofka tawxiidkiisu dhamaystirmo isagoo dembiye ka marana dhintay kaa naar isma arkayaan aلthani waa taxriimu khuluudi wa ta'biid in qofka laga mamnuuco naarta inuu ku waaro oo si abadiya ugu jiro wa hada fi xaqi man maata calى danbi istaxaqa bihi dukula الnaar walam yaxda bicafwi اllah fayadkul الnaar uma yukraju minha bisabab الtawxiid waa qof dhintay isaga oo dembiye ku sugan ku mutaystay inuu naarta ku galo cafiskii iyo dhaafistii ilaahayna aan helin oo naarta saa ku galay isagoo ahlu tawxiid watana naartii laga soo saaray oo tawxiidka sababtiisa laga saaray markaa kaa tawxiidku kamuu badbaadin naarta gelisteedii dembiyadiisa kale sababtood laakiin muxuu ka badbaadiyey naarta kuwaaristeedii markaa taxriimu dukuul oo ka waxaa ku guulaysanaya man xaqaqa الtawxiid oo shirku اlasqar iyo bidac iyo macaasi isagoo ka maran dhintay iyo taxriimu khuluud wالta'biid kaana waxaa ku guulaysanaya qof kasta oo tawxiid ku dhintay laakiin la dhintay dembiye uu naarta ku mutaystay oo naartii ku galay marka tawxiidku naartaa uu galay inuu ku waaro weligiiba uu ku jiro buu ka badbaadinaya naarta gelisteedii kama badbaadin tawxiidku man qaala laa ilaaha ila اllah macnaheedu ma inuu carabka un ka yidhaahdaaba maya laa ilaha illaa afka laga yidhaahdo oo quri qofka anfici mayso hadday anfacayso munaafiqiintay anfici lahayd oo ikhlaaskii qalbiga iyo sidqigii baa ka maqnaa walihada may anficin وmin الnaasi man yaqulu aamana biاllahi وbاlyوم الآkhir wma hm bmuminiin yaquluuna bafwahi ma laysa fi quluubihim waxaa fasiraya man qaala laa ilaha illa muraadka laga leeyahay jumlada ka dambeyso an yabtaqi bidalika wajha allah marka macnaheedu wuxuu noqonayaa man qaala laa ilaaha ila اllah bisidqin wa ikhlaas oo qofka laa ilaaha ila اllah yidhaahda iyadoo ay ka dhabtaho nifaaq aanay ka ahayn ikhlaasna ay ka tahay oo ilaahay wejigiisa mooyaane wax kale aan ku doonahayn marka qofka waxaa naarta ka celinaya ma aha mujarad nuq bilaa ilaha ila اllah in laa ilah ku dhawaaqo qura lakin waa anuطqu biha maca اlإkhlaasi wاlcamali bimuqtadaaha waa inuu laa ilaha ilah ku dhawaaqo iyadoo ikhlaaska ah ilahay daraaddii wixii ay tusinaysayna uu ku camal falay oo tawxiidkiia shirkigiina waxa weeyaan uu ka tegey walihada wuxu uhi sulayman ibn cabd الlaahi wfi اlxadiiثi daliil calى anahu laa yakfi fi اliimaan annutqu min gayri اctiqaadi wa bilcaks xadiidkan waxaa laga faa'idaysanayaa kuma fila qofka iimaankiisa dhawaaq quri inuu ku dhawaaqo afka inuu ka idhaahdo iyadoo caqiidada qalbigu ka maqantay cagsiguna waa saas oo kale oo inuu qalbiga ka ictiqaado isagoon carabka ka dhawaaqin iyaduna waxba u tari mayso adilo fara badan ayaa xadiidka fasiraysa oo tilmaamaysa qowlu laa ilaha illa wanutqu bitawxiid inaan looga jeedin carabka un inuu ka yidhaahdo oo adilo kale ayaa shuruud raacinaysa waxaa lagu qayday xadiidka qaarkood hayra shaakin man qaala laa ilaha hayra shaakin man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an qofkan laa ilaha illa yihi waxay uxu taraysaa hadduu shirki ka madhan yahy ma min axadi yashhadu an laa ilaha ila allah ana muxameda rasuulu llah sidqan min qalbi waa marka ay ka dhab tahay ilaa xaramahu llahu cala annaar laa yalqa allaha bihima cabdun ayra cabdun غayra shaakin fiihima ila dakla اljana man laqiita yashhadu an laa ilaha illa mustayqina biha qalbu fabashiruu biاljana ma min cabdi qaala laa ilaha illa uma maata calى dalika waa shardi inuu tawxiid ku dhinto ilaa dakla اljana marka iطlaaqa xadiidkan ku jiro ah man qaala laa ilaha ila اllah iyo xadiida la midka ah ee qowlu laa ilaha illa اllah fadli u sheegaya waxaa lagu qeydaya adilada kale shuruudda udhigtay inay yaqiin ka tahay sidqi ka tahay ikhlaas ka tahay inuu ku camal falo shirki inuu ka maran yahay tawxiidka inuu ku dhinto wahaakada laa ilaha ila اllahna waxa weeyaan inay shuruud leedahay bay axaadiidaasi tusinayaan wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbab waa maxay fiihi ana اlityaana bالtwxiid yuxarimu صaaxibahu calى الnaar waa xadiidan ku sugan qofku inuu tawxiidka la yimaadaa in naarta ay ka celinayso ima kuliyan si dhamaystiran ay uga celinayso oo naarba aanu gelayn idaa kaana saalima min ashawaaib oo hadduu dembiyada iyo waxyaabaha tawxiidka barxa bidaca iyo macaasida uu ka maran yihi wa ima taabiidan bay naarta uga xaaraantimeynaysaa si abadiya inuu ugu jiro ida kaana naaqisa bima khaalata min ashawaaib hadduu tawxiidkiisu naaqis yahay waxyaabaha dhex galay ay nuqsaamiyeen الdliil الraabiع daliilka afraad وعan abi saciidi الkudriي radي الlahu canhu can rasuuli الlahi salى الlaه alيه waslm qaala wuxuu yihi qaala muusa wuxuu yihi yaa rab rabbiyow calimnii bar shay-ani bar adkuruka bihi aan kugu ammaano ee uhni calayka bih wa adcuuka oo aan kugu baryo bihi isaga qaala wuxuu yihi ilaahay qul waxaad tidhahda yaa muusa laa ilaaha ila اllahu dheh qaala wuxu uhi muusaa kullu cibaadika addoommahaaga oo dhami yaquuluuna way odhanayaan haadaa hadalkan laa ilaaha ila allah ah qaala wuxu uhi yaa muusa muusow low ana samaawaati haddii samooyinka asabca ee toddobada ah wa caamirahunna iyo cidda camirteed degan hayrii aan aniga ahayn wal aradiina iyo dhulalka asabca ee toddobada ah fii kifatin kafad la saaro walaa ilaaha ila allaahuna fii kifatin kafad la saaro maalat waa la iilan lahayd bihinna samooyinka iyo cidda degan iyo dhulalka laa ilaaha ila allahu baa la iilan lahayd oo la janjeersani lahayd bimacnaa ka cuslaan lahayd rawahu ibnu xibaan walxaakim wa saxaxahu kadalika xadiidka waxaa wariyey annasaa'iyu fi sunan اlkubraa sunanta nasaa-i ee afarta ka mida maaha waa kitaab kale sanadka xadiidka waxaa ku jira abu samx daraaj ibnu samcaan waana nin daciif oo imaamu axmed iyo abu xaatim iyo daara quطni iyo aimo kaleba way daciifiyeen waana min riwaayatihi can abi haytham abilhaytham baanu ka warinayaa wa fii riwaayati daraaj ibn samcaan can abilhaytham ضacfu wuxuu abilhaytham ka wariya waa daciif su yihi abu dawuud laakiin jumlada xadiidka ee baabka khuseysa shaahid bay leedahay jumlada baabka khuseysa ee fadliga tawxiidka tilmaamaysa waa low ana الsamaawaati الsabca wacaamirahuna ilى qowlihi maalat bihina laa ilaha ilا اllah inta fadliga tawxiidka sheegayso intaa maaha intaasi dee axaadiid kale oo saxiixa ayay kusoo aroortay axaadiidta waxaa ka mid a xadiidu cabdillaahi ibnu camr ibn اlcaas oo imaamu axmed uu wariyey ana nuuxan qaala libnihi cinda mowti nabiy nuux uu kuhi inankiisii markuu sii dhimanayay aamuruka bilaa ilaha ila اllah waxaan ku amraya laa ilaha illa inad tidhaahdo faina asamaawaati asabca wاlaradiina asabca wawudicat fi kifa walaa ilaha ila اllahu fi kifa rajaxat bihina laa ilaha ila اllah soo waadix maa waana xadiid صaxiixa صaxiixadaad ka eegi kartaa kadalika shaykhuna abu cabdiraحman اlwaadici uu tasxiixiyey kitaabkiisa صaxiix اlmusnad mima laysa fi صaxiixayn xadiidka sideed boqol iyo kow waxaa la mida isna xadiidka cabd llahi bn camr ibn caas ee tirmidiya ibnu maaja ay wariyeen qaala rasuulu lah ina allaha sayaklusu rajula min ummati calaa ru'uusi اlkhalaa'iq yowma alqiyaama fayunsharu calayhi tiscatun ama ah, fayunshiru calayhi tiscatan wa tisciina sijila waa nin baa la keenaya ummadda nebi maxamed ka mida ah maalinka qiyaama waxaa loo kala bixinayaa sagaal iyo sagaashan diiwaan asijilu waa adiiwaan waa buwaagta waaweyn wax lagu qoro oo kulu sijilin milu madi lbasar buug kastaa wuxuu leegyahay inta aragu gaadho waana sagaal iyo sagaashan buug oo mid waliba uu leeg yahay inta aragu gaadho uma yaquulu atunkiru min hada shaya ilahay baa ku odhanaya halkaa waxa ku qoran wax ka mida miyaad diideysa aalamaka katabatii alxaafiduun malaaigtaydii wax kaa qoraysa miyay ku dulmiyeen waxaanad samayn meesha may kugu qoray ama wanaagaad samaysay may ka tegeen fayaqulu laa yaa rab fayaqulu afalaka cudrun markaa dembiyaa ku qoran haddala soco cudurdaar miyaad leedahay buu ilahay ku odhanaya ad dembiyada kaga cudur daarato m qof waalan baad ahayd ma adoo yaroon qaangaadhin baa lagaa qoray ma waxaan ma daruura kuu geysay miyaa lagugu khasbo lagugu ikraahay fayaqulu laa yaa rab maya cudurdaar ma liibu odhanaya fayaquulu balaa ina laka cindanaa xasana markuu quus istaagu is de khalaas waa kuu dhamaato waad halaagsamaysa ilahay baa wuxuu odhanayaa xasanaanu kuu haynaa fainahu laa dulma calayka alyawm maanta lagu dulmi maayo fatukraju biطaaqaة fiiha ashhadu an laa ilah ashhadu ana muxameda cabdu warasuulu waxaa la soo saarayaa kaad shahaadateynku ay ku qoran yihin dabeetana taasaa loo saarayaa miisaanka ayaa loo saarayaa fatuudacu sijilaat fi kifa wاlbiطaaqaةu fi kifa kaarhkaana kafad baa la saarayaa dawaawinta weyna kafad kalaa la saaraya fataashat الsijilaat wahaqulat اlbiطaaqa waagtii waaweyneyd baa wax fudud bay noqonaysaa dabayshu ay qaado kaarhki ilaha ilaa ku qornaano culays buu noqonaya falaa yadkulu maca smi اllahi shay saasuu uhi nabigu alayh الsalatu asalaam wax magaca ilaahay la culaysi ma jiro marka labada xadiidba macnaha xadiidkan ayay sheegeen dadka qaarkood baa idhaahda sheekh maxamed ibn cabdilwahaab muxuu kitaabka axaadiid daciifa ugu sheegay qadiyadda tadciif laxaadiid gaar ahaan haddaanu dacfigu shadiid ahayn waa waa qadiya ijtihaadiya waxaa dhici karta inuu caalim daciif iyo caalim kalena dacfiga aanu ku qanacsanayn waa ta labaadee xadiidku daciif ba ha noqday hadduu shawaahid leeyahay waa adilo kaloo waxa weeyaan saxiix macnihiisa ay tilmaantay dee macnihiisu wuu sugan yahay walow lafdigaa ama qaarkii yaanu sugnaanbe waayo almuhim ashaahidu min alxadiidi lilbaab waa haabit low ana asamaawaati الsabca wa caamirahuna gayri wاlأradina السabca wadicat fi kifa walaa ilaha ila fi kifa ha ha lamaalat bihina laa ilaha ila اllah intaas waa suganta nabiy llahi muuse marku uhi ya rabbi calimnii khusanii bicilmi lii duna gayri wuxuu doonayaa wax isagu uu la gaar noqdo oo isaga ilaahay si gaara u baro taa maxaa u daliila wax isaga u gaara nebi muuse inuu doonayey maxaa u daliila xadiidka ku jira talow ragga adkiyadii markii way fahmi karaan haye aywa jazaka allahu khayr markuu ilaahay ku uhi qul laa ilaha illa muxuu yihi yaa rab kulu cibaadak kullu cibaadika yaquuluuna hada markaa taas maxay tusinaysaa wax isaga u gaara buu dooniyay waana fiican tahay qofku inuu yeesho camal khaasa si gooniya u tirsanayo adkuruka wadcuuka bidikriga halkan sanaa baa looga jeeda ammaan ducaduna ducaau alab iyo ducaau eh, alcibaada labadaba way shamlisanaysa oo adcuuka bihi ee as'aluka bihi aan kugu baryo iyo adcuuka bihi ee tacabadu eh, laka bihi aan kugu cibaadeysto ilaahay muxuu yihi qaala ya muusa qul laa ilaha illa oo acdam maa yadcu bihi lmaru rabahu wax addoonku ilahay uu ku baryo wixii u weynaa oo shahaada lilahi bالtawxiid in ilaahay tawxiid loo qiro ayuu ilaahay subxana wa tacaala ku tawjiihiyey nabiguna alayh الsalaatu wasalaam wuxu uhi sida tirmidi wariyey khayr الducaaءi ducaaءu ywmi carafa wa khayru ma qultu ana wالnabiyuuna qabli laa ilaha ilا اllah waxdahu laa shariika la lahu lmulk walahu alxamdu wa calaa kuli shayin qadiir waxaa kaloo rasuulku yihi sida tirmidi ibnu maaja wariyeen can jaabir afdal dikri laa ilaha ila اllah wax ilaahay lagu xuso laa ilaha illa baa u fadli badan wa afdal اducaa alxamdu lilah kulu cibaadika yaquluuna hada ma aha inuu yaraysanayo laa ilaha ila اllah laysa taqliila min shani hadi اlkalima inama araada shan yakhtasu bihi lakin wuxuu sheegayaa inuu doonayo isagu uu la gaar yahay kulu cibaadi kadaas waa min baab اcaam aladi uriida bihi اkhusuus waa addoommahoo dham dee laa ilaha ilaa ma laha oo cumuum ugama jeedo faina اlkufaara laa yaquluunaha fahuwa min alcaam aladi uriida bihi alkhusuus oo lafdi caama baa la isticmaalay iyadoo loo jeedo cid gaar oo ah dadka laa ilaha illa ku dhawaaqa waay ah, low ana aلsamaawaati الsabca aلsamaawaati maxaynu u nidhi ti الsabca oo sifadeediina maxaynu aynu u nasbinay ya jamcu muanath salim samooyinku markaa muanath ba haye macnawi mise lafdan taaniis lafdiga waxaa ka fiican inad tidhaahdaan liannahu min almajmuuci bialifin wa taa-in masiidateyn ila jamca noocani muanaf iyo mudaker labadaba uu yeeshaa soo ma dalxa talaxaat iyagoo ragga haddana waa jamca noocana waay samooyinku inay toddoba yihiin waa maxalu ijmaac oo la isku waafaqsan yihin qur-aankuna wuu caddeeyey allahu ladii khalaqa sabca samaawaat xadiidkan wuxuu alaradiina sabc oo dhulalkuna inay toddoba yihiin ayuu sheegay qur-aankuna uu ishaaray qadiyaddaas wa min alardi milahuna oo miliyadu waa xagga abuurka oo ilaahay baa abuuray dhulalkasuu sameen ku abuuray iyo xagga cadadka waayo axaadiid tiro badan oo saxiixa ayaana tilmaantay dhulalka laftoodu inay toddoba yihiin xadiidu caaisha baa ka mida ana rasuul اllahi qaal man dalma qiida shibrin min alard طuwiqahu min sabci aradin xadiidu eh, saciid ibnu zayd baa lamida kilaahuma fi saxiixayn xadiidu ibnu cumar baa lamida fi lbukhaari xadiidu cabd llahi salaam ayaa lamida oo bada allahu khalqa alardi fakhalaqa sabca aradiina yowma alaxad wاlاثnain mowqifka laga istaagayo nusuustaa sheegaysa dhulalku inay toddoba yihiin culimadu laba mowqif bay ka leeyihin mowqifka koobaad waa qolooyin inkiray tacadud alard yihi alardu waaxida dhulku waa mid qura oo xaadiidana see la odhanayaa waa xadiid axaada bay yidhaahdeen qadiyadduna waa qadiya ictiqaadiya camaliya cilmiya ka xadiid axaada laguma sugi karo ayadduna sariix kuma aha oo min alardi milahuna macana waxay tilmaamaysaa inuu ilaahay u abuuray dhulalka siduu samooyinka u abuuray oo khilqa ama abuurka ayay wadaagaan labaduba inay makhluuq yihiin ama xagga kayfiyadiya baa looga jeedaa bay idhahdeen xagga cadadka loogama jeedo oo qur-aanka intaasoo meelood baa lagu sheegay samooyinku inay toddoba yihiin dhulku dhulalku inay toddoba yihiinna lama sheegin bay idhaaheen taasina waa baatil waayo waa qowl si cad uga hor imanaya axaadiidta tirada badan ee sariixa ee sheegaysa dhulalku inay toddoba yihiin mowqifka labaad waa mowqifu akthar اlculamaa oo ah ana alaradiina sabcun laa waaxida inay dhulalku toddoba yihiin oo aanay mid qura ahayn jumhuur اlculamaa saa ku tegi jumhuurtii sidaa tidhi haddaba way iskhilaafeen waxay isku khilaafeen fi lmuraadi bisabci اlaradiin toddobada dhul maxaa looga jeedaa saddex qowl bay isugu khilaafeen qowlka koowaad oo agarku ay ku tegeen waxay leeyihiin ina alaradiina sabcu طibaaq munfasila can bacdiha dhulalku waa toddoba kala sareeya iskumana dhegana way kala goaayiin laba dhuloo kasta yanaa waxba udhexeeya sa samada iyo dhulka wax ugu dhexeeyaan saasay yidhahdeen dhul walbana cid baa degan bay yidhaahdeen oo camirta waa qowlka jumhuurta weeye kaas wa min alardi milahuna wuxuu daliil yahay bay dhahdeen dhulalku inay toddoba yihiin iyo inay sidaa samooyinka u kala sarreeyaan oo ay kala go-an yihiinna ibnu cabaas baa laga wariyaa inuu yihi toddoba dhul baa jira dhul kaste waxaa jooga nebi nebigiin oo kalea maxamed nebi maxamed oo kalea aadam aadam oo kalea nuux nuux oo kale ibraahim ibraahim oo kalea ciise ciise oo kalea marka macnaheedu dee maxamed nebi maxamed laba qof maahe waa mid une bimacnaa qof sifaadkiisa leh oo dad saalixiina ah oo sida dadkaa la sheegay ilaahay u caabudaane u waxidaan iyaguna dhulalka kale ku nool ilahay ugu waxida lakiin aharku waa daciif qadiyadda ku saabsan kan waynu aragnaa dee waa la degan yihi laakiin dholalka kale ma la degan yahay masaa'ilka markaynu marayno wax ka yara ishaari doonaa culimada qaarkood waxay yidhahdeen sabcu aradiin waa jiraan laakiin waa sabcu aqaaliim waa toddoba gobol yaana waa waa qaaradahan kala googo-an toddobada dhul ee la sheegaya mutakalimiinta qaarkood baa saa ku tegey taasina waa baail oo axaadiida daahirkeeda mid khilaafsan weeye oo ilaahay sabca aqaaliim uu sheegin rasuulku sabca aqaaliim uu sheegin sabca aradiin buu sheegay lihada ibnu kaiir aad buu u radiyey qowlka waman xamala dalika calى sabcati aqaaliim faqad abcada الnujca وأغرق في في النزع وkhالف القرآن والحadيiث بلا mstnd بلا mستند saasuu yihi qowlka saddexaad wuxuu odhanayaa dhulalku waa toddoba kala saray laakinahaa multasiqa laa faraaqa beynaha way isku dhegan yihiin oo dhulba dhul buu ku dhegan yahay laakiin dee meel ay ku kala labada dhul yanaa ku kala soocmaan oo mada ah madaha qolooyinka beereleydaa garanaya ayaa jirta ay isku dheganaadaan laakiin dee meel bay ku kala baxaan sidaa dee labada beerood bay isugu dhegan yihiin laakiin meel ay ku qaybsamaanay jirto sidaasoo kale ayuu qowlkani leeyahy walihaada dhulkan un baa lagu nool yahay buu leeyahy qowlkani qowlka le dhululku way isku dhegayin lixda kale nololeyo kama jirta cidina kuma noola saasay leeyihin waxaanay deliishadeen axaadiidaa tilmaamaysa dhululku inay toddoban yihiin qofka taa ka dhula dulmiye nebigu muxuu yihi alayh salatu salaam duwiqahu min sabci aradiin toddoba dhul baa qoorta loo gelinaya maalinka qiyaamo soo ma haddii dhulalku ay kala go-an yihiin dee dhulka saruun buu qofkan wax ku lahaan lahaa dushiisa ilaa halka u hooseysa hadday dhulku kala go-an yihiin laakiin toddoba dhul waxa qoorta loogu geliyey toddobada dhul baa isku dheganoo jagadiisaas dusheedaa laga bilaabo ilaa toddobada dhul ay ka dhammaanayaan isaga ayaa leh waman malaka ardan malaka qaraaraha wa hawaa'aha qofka dhul mulkiyaa halkeeda u hooseysa ilaa hawadeeda halka u sareysa isaga ayaa iska leh oo ma odhan karo gurigaaga hawadiisa dusheedaan dhisanaya anuu kaa taaban maayo gurigaaga hawadiisa ama waan qodayaa hoostaan qodayaayo xagga gurigaaga ka hooseysaan jago ka samaysanaya labadaba anaa labaad leedahay gurigaagas intaa uu ku beegaya waxa ka hooseeya waxa ka sarreeya markaa taasay deliishadeen laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay sidaas waxaa la odhan karaa haddii la yidhaahdo cadaabku sababtiisuu la nooci oo toddoba dhul waxa qoorta loogu geliyo cadaabkiia toddoba dhul buu ka dulmiyey laakiin taasi maaha mid la jasmin karo inuu cadaabku mar walba isagoo dhul qura jago dhulkan sare ku taalla isagoo ka dulmiyey miyaanu ilaahay ku ciqaabi karin toddoba dhul in qoorta loo geliyo oo laa yalzam an yakuna alcadaabu من jinsi sabab laazimaha cadaabku inuu la jinsi noqdo sababtiisa inuu la jinsi noqdo oo sababtiisa waa ka weynaan karaa waana ka badnaan karaa calaa kuli xaal toddoba dhul baa laynoo sheegay intaasaynu ku ekaanayna liana almas'alata min alghaybiyaat dhulalkaa miyaynu aragnaa cid ka soo warrantay miyaad aragtay halkaa markan masalada aan yaro baxfiyeyey waxaan joogay magaalada addis ababa marka waxaan wada joognay nin sheekhoonu saaxiib nahay oo culumu dunyahana wax badan ka bartay markaa su-aal baan weydiye waxaan ku uhi qolooyinkan gaalada ee macalimiinta ku ahaa toddobadaa dhul maxay ka yidhaahdeen baan ku uhi ma aaminsanay buuhi inay jiraan toddoba dhul oo kala hooseeya miyay hayaan wax daliila maxay arrintaa daliil u sheegeen xalaalo waxay u hayaan ma jirta buuhi waanay aragun dee cilmigoodun baan dee gaadhin marka inagu toddoba dhul inay jiraan baynu rumaynaynaa wixii intaa kasii dambeeya ee nusuustu aanay ka hadal waynu ka aamusayna intaas madin deeqda toddoba dhul baa jira toddobadaa dhul nusuusta inoo sheegtay sifadood iyo kayfiyoodu waa sidee kan aynu arkayn aynu ka warrami karnaa kuwa kale intay nusuustu inoo sheegtay waxaan ahayn kama sheegi karno miyaa lagu noolay dhululkaa kale allahu aclam waxna soocadu uma hayno tilmaamay dhulalka kale in lagu nooliyey oo ay joogaan makhluuqaad ilahi subxana wa tacaala ku caabudaa marka qadiyadda intaas ayaynu hadalkeeda ku gebagabeyneynaa oo khulaasada aan qoray fi akhiri hada اbaxث waxay ahayd wالsawaabu ana اlaradina sabc walaa naclamu kayfiyata hadi اlaradin wa صifataha wاlmasأlaة min alghaybiyaat alati yajib اlwuqufu calى الnasi fiiha masaladu masaaisha heybkaa bay ka mid tahay ay waajib tahay nasku intuu sheegay in lagu istaago wa cadamu اlkhawdi fima siwa dalika mar hadday qeyb tahay masale inaga qarsoon intuu nasku sheego waxaan ahayn waa inaan la dhex gelin intaa markaan qoray dabadeed ayaan helay hadalka sheekh ibn cuthaymiin raximah اllahu tacaala oo hadalkaygaa waafaqsan oo wuxu uhi walaysa lana an naquul ila ma jaءa fi اlkitaabi wالsunati can hadihi اlaradin liannana laa nacrifuha inooma banaana dhulalkaa inaynu ka sheegno waxaa kitaabkiiyo sunaha kusoo aruuray mooyaane waayo garan mayno wax inaga qarsoon weeye masaa-isha geybiga oo dhanna waa in sidaa laga yeelo wallahu subxana wa tacaala aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wacala alih waasxaabihi ajmaciin